nasaruu islaam uma gergaarin diin islaam uma aysan gergaarin walaa lilkufri kasaruu gaalnimana ma aysan jebin islaamna uma aysan gergaarin weligoodna kufri iyo gaalo ma jebin bal fiihim waxaa ku sugan mutasawifada man qof kaana ahaaday ba'san dagaal iyo wa balaa'an balaayo calal islaami diinka islaamka qof asagu dagaal iyo cadow ku ah diinka islaamka sidaasaa lagu yaqaanaa laakiin laguma yaqaano dad naasiriin u ah diinkii islaamka mutasawifada hadalkaas waxa weeyaan sheekhulislaam ibnu teymiya markuu ka hadlayay mutakalimiintu markaasuu yidhi haaulaai laa lilislaami nasaru walaa lilfalasifati kasaru marka hadalkaasuu ka soo qaatayo qolada mutakalimiinta oo caqligii ka hormariyey naqligii ayagoo sheeganaya inay falaasifadii difaacayaan ay sidaas sameeyeenoo waxay yidhaahdeen caqligii ayaan wax ku difaacayna marka nabigu markaasuu yidhi sheekhulislaam ibnu teymiya wuxuu yidhi islaamna uma gargaarin falaasifadiina ma aysan jebin bal waxa weeyaan waa laga qaalib noqday ayagiyo iska dhigaya inay islaam matalayaan ayaa laga qaalib noqday sababtoo ah markay sifaaddii ilaahay awileen dhammaan oo sifaaddii ilaahay isku sugay kitaabkiisa ay awileen falaasifadii waxay yidhaahdeen kitaabka aada rumaysan tihiin oo qur'aanka ah sifaadda ilaahay oo ku soo aroortay iyo adilada ku soo aroortay baciga iyo qiyaamaha sifaaddu haddaysan badnayn ma badna adilada baciga sheegayda haddii marka adiladii sifaadda ilaahay sheegayday oo cadadkaas la ekeed aad awisheen annaguna waxaan awilaynaa sifaadda macaadka iyo baciga sheegayda oo waxaan leenaha baci ma jira si kalea loola jeeda si kale aa loola jeeda annaguna waa awilaynaa yiri falaasifadu ila iyagoo ilaahay ma rumaysneen waxay yidhahdeen se idinkuba diinkiinni ma adnaan awilin oo aayaatu sifaat ma awilin khalaas annaguna kuwa maxaadkaan awilayna mana diidi kartaan ilaa kuwa ka badanaad awisheen ah, kuwii ka badnaayaad awisheen marka islaamna uma gargaarin gaalana ma aysan jebin marka ma aysan jebin xifdulcilmi cilmiga in la ilaaliyo kitaabatan cilmiga in qoraal lagu ilaaliyo cilmiga in qoraal lagu ilaaliyo xifdulcilmi cilmiga in lagu ilaaliyo kitaabatan qoraal الأصل asaabic waalcishruun asalka labaatan iyo toddobeeya xifdulcilmi waa cilmiga in lagu ilaaliyo kitaabatan qoraal ubdulku bixi aljuhda dadaalka fii xifdi alcilmi cilmiga la ilaalintiisa xifda kitaabin qoraal ilaalintiisna lagu ilaaliyo ubdul ku bixi aljuhda dadaalka fii xifdi اlcilmi cilmiga la ilaalintiisa xifda kitaabin qoraal ilaalintiis lagu ilaaliyo wax alla wixii fawaa'ida oo ku soo mara iyo masaa'ilka muhiimka oo aad aragto dhammaan qoro meel ku qoro meel ku qoro yaysan ku dhaafin maxaa yeelay lianna taqyiida alcilmi cilmiga la xidhidiisa bilkitaabati qoraal lagu xidho ammaanun wuxuu ammaan ka yahay min adayaaci dayacmid inuu lumo cilmigaasu ayuu ammaan ka yahay cilmiga oo lagu xidho qoraal oo la qoro wuxuu ammaan iyo ka yahay ilaalin inuu cilmigaasu lumo oo u dayacmo faa'iidada kale waa qisarun waa soo gaabin limasaafati albaxhi baaridda masaafadeeda lasoo gaabiyo cinda alixtiyaaji u baahashada agteeda haddii aad qorato fawaa'idka oo weliba sida uu noo keeni doono aad abwaab kala duwan ku qorato wixii dahaara baabu dahaara ku qorato wixii caqiida baab caqiida inta u samaysato ku qorato wixii salaad ku saabsanoo fawaa'ida baab salaada ku qorato abwaabta aad ku kala qorato wixii sunno iyo bidca ku samaysan baab u samaysato hadhow markaad u baahato inaad wax ka qorto ama kelimad khudba ka diyaarido muxaadaro ka diyaarido wax mar alla markaad u baahato waxaa kuu diyaarsan maado aad u xeel dheer oo si fudud aad waqti kooban u soo jamci karto fawaa'id aad u badan oo xeel dheer laakiin haddaadan waxba qorin oo wixii ku soo marada aad tirado tan halmaami maydid halmaanku waa soo degdegaa hadhow markaad u baahato waxaa dhacda masaladii ku soo martay oo aad adigu leedahay masaladaas waa issoo martay inta goobto oo goobto in wakhtigu kaaga dhammaado ayada ood saacaad ama maalmo raadida halkii masalo bal marka dambe inaad weydo ood ka samarto awalna shalay waxaad u qori diid waxaa isleed masaladaanu ma ma halmaamaydid wax xasuusa doontaa intaasay kugu dhaafa marka faa'iido weyn uu leeyahay qoraalku marka sidaas uu leeyahay ammaanun waa ilaalin min adayaaci dayax mid laga ilaaliyo iyo wa qisarun soo gaabin limasaafati اlbaxhi baaridda masaafadeeda lasoo gaabiyo cinda alixtiyaaji u baahashada agteeda laa siyamaa waxaan wax loo dhigaa jirin oon maal lahayn fii masaa'il اlcilmi cilmiga masaa'ilkiisa fii masaa'il اlcilmi cilmiga masaa'ilkiisa allatii masaa'ilka takuunu ku sugnaanee fii gayri madaanihaa meelaha loo malaynaa qayrkeed waxaa jirta faa'iido aad ku arkayda meeshii loo malaynaya meelaan ahayn waxaa dhacda ayadoo dahaaro laga hadlaa masale caqiidaho cajiibla inaad arag ayadoo laga hadlaa maalan xaj laga hadlaa masale jihaad ku saabsan la yaable aad arag ayadoo laga hadlaa masale soon ah masale caqiidaho la yaable aad arag masale ayadoo laga hadlaa dalaaq iyo nikaax iyo laga hadlaa masale sunno iyo bidca ku saabsan aad arag oo faa'iido la yaable moogtay masaladu hadday ku taalla baabkeed waxaad cadam ka rogto kutubta mid walbanka baabka u munaasabka ka soo rogto inaad dul istaagto laakiin masale aan baabkiiba ku oolin oo baab kale ku dhex jirta haddaadan qoran waa ku dhaaftay taas saasay kugu dhaaftay saas kuwaas marka kuma jiraanba kuwaas kuma sii jiraan laasiyama waxaan wax loo dhigaa jirin oon masal lahayn fii masaa'il اlcilmi cilmiga masaa'ishiisa allatii masaa'isha takuunu ku sugnaane fii hayri madaanihaa meelaha loo malaynaa qayrkeed wa min ajalli fawaa'idihi qoraalka faa'iidooyinkiisa kan ugu weyn waxaa ka mid ah annahu shaniye cinda kibari sinni da'da weynankiisa agtiisa marka qofka da'diisu weynaato wa dacfi alquwa awoodaha daciifidooda agtooda awoodda way daciifayda xifdigaa daciifa dadaalka awooddaadu waa daciife wa dacfi lquwa awoodaha daciifidooda agtooda yakuunu waxaa ku sugnaanaa ardagii wax qortay ladayka agtaada yakuunu waxaa ku sugnaanaa ladayka agtaada haddaad wax qoratay maadatun maado maadadaasoo tastajiru aad ka aad ka calaq naqsato minhaa maadada xaggeeda maadatan maado maadadoo taktubu fiiha aad wax ka qorto bilaa canaa'in dhib fi lbaxi baaridda lagu dhibtoodo iyo wataqasi kasalgaaridda xoolaha marka dameerka laga reebo maalinkii o dhan waa soo daaqayaan geedaha markay soo daaqaan caawa markay fadhiistaan wixii waa calooshay ku shubaan ma og tahay calooshay ka soo celinayeen markaasay burburinayan geela ariga oo kulli looduna malaha saas marka maanta o dhan wab waxbuu qariida waxbuu burburina markaasuu laqaa haddana mid kaluu caloosha ka soo celina dameerka isaga saas ma yaqaan ma sameeyo isagu markoonu iska dila waa laqaa marka istijraarku waa midkaas tastajiru waa cala naqsi marka maxaa calooshii cuntadii ku jirtay uu soo celinaa neefkaanu soo maaha markaasu afka ku burburina waa celina kaas marka xaa la yihahda soomaaliga baryadilad iyo baryaqaad waa kaas un macnihii haddaad fahanto soomaaliga adaaba yaqaan moogta inaad <laughs> macnaha fahantaa muhiim adiga soomaali hooyadaa kuugu macallina qofna kama rabtid laakiin macnaha inaad fahantaa waa daruuri soo ma jeedid marka baryaqaadkaas iyo baryadiladkaas wey dameerka waxaa la yidhi a layidhi maa laka laa tastajiru dameerow maxaa kugu dhacaa layidhi adiga ma baryaqaadkaas ma lihidoo calaa naqsigaas laguguma yaqaan sababta xayta markaasuu wuxuu yidha yidhaahdeen akrahu madqad madqa albaadili waxaan nacaya hu yidhi wax baaba'ay in aanan sii calaliyey xaan ka calalaha yidhi horay u dhinteen akrahu madqa albaadili uu yidhi mhm. baail baadil waa wax baaba'ay wax baaba'ay inaan calaliyo aan diidaya hu yidhi hadda ilkihiisaana khatara isaga malaha marka horu baabaashi ma garata marka fiiri neefkaasu waxa uu maantao dhan caawoo dhan burburinayo waa wuxuu maanta soo qaatay soo maaha ardaygii meeluu dhigtay meela wax ugu qoran yihiin mar alla marku u baahdo meeshaanu kala soo baxaa marka meeshaasu kala soo baxaa meeshaasuu kala soo baxaa buuggaas dafdaro waaweynuu leey oo fawaa'idda iyo muxaadaraadka wax alla wuxuu arkay soo maray ay ugu qoran yihiin oo canaawiin u kala leh saasuu leeyahy marka yakuunu waxaa ahaana ladayka agtaada maadatun maaddo ayaa ku sugnaanay maaddadaasoo tastajiru aad ka calanaqsato minhaa maadada xaggeeda maadatan maado taktubu aad wax ka qorto minhaa maadada bilaa canaa'in dhibla'aan filbaxi lagu dhibtoodo iyo wataqasi kasalgaaridda walidaalika sidaas daraaddeed fajcal u yeel laka linafsika nafsadaada kunaashan xasuus qore oo mudakiratan ama xasuus qore midna waa carabi midna carabi maaha waa isku macno labada kelimo midda hore carabi maaha kunaashka marka waxaad u samaysataa nafsadaada buug xasuus qora oo fawaa'idda aad ku qorato buug xasuus qora ah oo fawaa'idda aad ku qorato naftaada u samayso walidaa sidaas daraaddeed fajcal u yeelaka linafsiga nafsadaada kunaashan xasuus qore oo mudakiratan ama xasuus qore litaqyiidi alfawaa'idi faa'iidooyinka la qoridooda walfaraa'idi masaa'ilka kalin noqday la qoriddooda fariidada faraaid waa jamcu fariida fariidada asalkeedu wuxuu yahay gabdhaha markii kuusha loo xidhi jiray waxaa la samaynaa dhowr xaboo kuula marka la ta maalan toban mid nuuc kalea ah oo jawhar qaaliga ah aa la gelina oo aan u ekayn nuuca hore marka haddana toban kale la texo nuuc kalea la gelina marka halkaas xaboo jawharta waa fariidda la ilaa macnaha keligeeday meel ku jirtaa fariidda waa mid keligeed haddana waxaa loola jeedaa masaa'il ayadoo kale aysan jirin oon badnayn masaa'il waxaa jira baabkaas soo rogtaba ku arkaydo kutubta iyo faa'iide oo aad u naadirood meel meel dhifa ah ku arkaydo fawaa'idda marka naadirka meel walba laga helayn kuwaas yay ku dhaafin kuwaas waa la qoraa kuwaas waa la qoraa litaqyiidi lfawaa'idi faa'iidooyinka la qoridooda iyo walfarcid laakiin masaa'ilka meel walba aad ku arkayda lama qoro maxaad ka qore ila meel kastay kuugu yaalliin mogtahay Ah, marka kooaad ba kitaabkaad soo kala baxeed ka heli doontaaba laakiin masaa'ilka naadirka kuwaasa ag loo qoraa iyo walfaraa'idi masaa'ilka kalin noqoday oo ayagoo kale aysan jirin iyo wal abxaai baxiyaalka abxaasta almanhuurati oo lagu firdhiyey fii kayri madaanihaa meelihii loo malaynaayay meelaan ahayn waxaad arkaya mas'alo baabkii loo malaynayo baab aan ahayn aad mishiiku ugu faahfaahiyey ah, meeshii loo malaynayo maa meel kal aad marka taasoo kaleeto waa la qortaa waa la calaamadaystaa waa la qortaa marka faa'iido kalu kuu sheegaya sidaadaba ayu kitaab midkaad daalacane midkaad akhrisane kitaabada fiiriya meeshaas warqad aan waxba ku qornayna qaar badan ku leeyihin boggaan labadan bog waxba kuma qorna sida qaaribka labadaas bog waxba kuma qorna qaar ka midana weliba warqad aan waxba ku qornayna halkaan ku leeyihin sida qaalibka halkaasaa lagu qortaa fawaaidda asaga horta ku taalla <coughs> hadhowaa laga guuriya marka markaasaa buugga lagu guuriya ilaa kitaabaad maalan daalacane waxaad rabtaa inta bilowdo inaad dhammaydo marka inaad inta bilowdo dhammaydaad rabtaa soo maaha kitaabkaan intaad akraydo faa'iidadaad dhagta meeshaana waa lagu qortaa horta kadib markaad fursad heshana buugga lagu guuriya hadhow kitaabkan markaad inta wada akrisato ama waa lagu akrinayay ama waa daacani uu dhammaado fawaa'idiisii intay kugu khulaasaysanta wax badan aad kitaabkii ka xasuusanaya markaad akrido fawaa'idan hadhowna intaan kaliya ugu samamaydiyo buugaad ku guurine oo abwaabkan waxay ahayd kitaabka un safxadiisa inta qorto masalada ciwaankeeda aad safxada qoranayda xagga markaad tagto markaa buugaad ku raranaya oo abwaab kuu kala leh tanu abwaab ma laha ee un raqam waxaad qore masalada safxadaad qore mujaladka halkaanay kugu jirtaa masaladu marka kaliya masaladaad qore curwaankeeda inta lagu garan karo bilowga markaasaad qoree safxada ay ku taallo laakiin markaad buugga ku guurido abwaabtaad ku kala qore masalada baabkeedaad ku qore markaas marka dambe taasuu kuu sheegaya waa in istacmalta haddaad isticmaasho khilaaf aqayntu waa kasirsanta khilaafa alkitaab kitaabka gerbadkiisa litaqyiidi maa shay la qoridiis fiihi kitaabka ku sugan min daalika fawaa'idaas xaal uu ka mid dalika waxaa lagu ishaaraa alfawaa'id walfaraa'id alfawaa'id walfaraa'ida lagu ishaaraa wain istacmalta haddaad isticmaasho khilaafa alkitaabi kitaabka gerbadkiisa litaqyiidi maa shay la qoridiisa fiihi kitaabka ku sugan min daalika xaal uu ka mid yahay fawaa'idaas iyo faraa'iddaas faxasanun isticmaalkaasu waa mid wanaagsan fa huwa xasanun wey inta shardiyada jawaabkeedi weejo marka mubtada lasoo qadara fa huwa isticmaalkaasu xasanun mid wanaagsan wey uma tanqulu inta kitaabka u daymayda gerbadkiisa kadib waa guurine uma tanqulu waad guurine maa shayga yajtamicu laka kuu soo aruura badu bacda muddatin marka amase bacda ikhtitaami اlkitaab Ah, muddo ka gadaal ama kitaabka dhammayntiisa ka gadaal ayaad ka guursanay wixii kuu soo xasilay uma tanqulu waad guurinee maa shayga yejtamicu laka kuu soo aruura bacdu bacd iqhtitaami alkitaab kitaabkale dhammayntiisa ka gadaal fii mudakiratin xasuus qoraad ku guurinee muratiban fii mudakiratin xasuus qore buug ah aad ku guurinee muratiban xaal aad tahay midkii u kala tartiibinaa low maagaas cala almawduucaati mawduucaadka mawduucyada uu ka kala hadlaa aad u kala tartiibee marka mid walba baabkiisaaad ku qore muqayidan xaalaad qoraydo rasalmasala masalada cuwaankeeda rasalmasala macnaha cuwaankeeda cuwaanka masaladaad qoree iyo wasmal kitaabi kitaabkii aad ka soo qortay iyo wa raqama safxati boggii aad raqamkiisii iyo walmujaladi hadduu kitaabka mujaladaad hawa hadduu mujaladaad badan ahaa oo laba mujalama ka badan u ahaana mujaladkana waa qore iyadana waxa aad qortana waa la akriya wax kastood qorto laysma yiraa saxaad u qorto waa lagu laabta hadeeraad xasuusan karta hadda waxaa dhacdaa hal shay inuu kaa tago kitaab toban mujallahaad wax ka qorto masladii waa qorta waxaa dhacda mujalladka inaadan qorin halkaad ka raadiya hadhow marka mar alla weligay sidaaba markaad wax qorto waa lagu laabta waa la akriya bs markaasa wixii kaa qaldamay la saxda hadeeraad maskaxdaa sixi karta laakiin hadhow waxaa dhacda ama safxadii ad ka tagto ama mujalladkii ad ka tagto wax unbaad ka tagta ama xataa tarkiibka aad qortaaba qaldan oo wax ka qaldanyin wixii aad ka tagtay hadhow raad loo raadiye yeela maayaan waxaa dhacda wixii qoraalkan waa khasaaro marka raad damboo la raaca maleh iyo meel loo doono marka waxa aad qorto waa la akhriyaa inay saxan yihiin iyo in kale intaas waa uma aktub marka aad qorto kadib waxaa jira ma ahan kaliya waxaad qorid waxaad kutubta ka soo naqline marmara ilaahay masale kuu fura saad wax u akraydo mas'ala ilaahay kuu fura ood ka fahma meel waa la qoraa markaad qorto safxana laguma qoro mujalladna laguma qoro wixii aan marka mujalladna lahayn safxa lahayn adaa fahmin laakiin waxaa lagu qoraa meeshaad ka fahamtay si aad hadda ugu laaban karto ugu laaban karto wixii aad soo naqlidayna waa la naqliyaa lagu qoraa labadooda waa inay saas u kala saarataa wixii aad soo qortay adugu aad fahamtay ilaahay meel kaaga furay waa qore bis meeshaad ka fahamtay iyo waxaasaad calaamadaysane daliilka aad ka fahamtay aad calaamadaysane khalaas waxaa hadal waxaa jira marka gadan mucaqad ah markaasaa fog ilaahay kuu siina waxaa dhacda qaabkaas aad u fahamtay haddaadan hadda sharxin hadhow berri markuu kugu yimaado inuu mucaqadkii kugu noqdo kalaama mucaqad noqona tarkiibkan maxaa loola jeeda macnihiis waa roge waa roge waa dadaale ilaahad barye fog ilaahay waa kuu fura markaas ilaahay kuu furo macnihii aad fahamtay waa lagu sharxa meesha lagu qoraa meesha lagu qoraa haddaadan qorin berri mucaqadkiiu noqona laba sano saddex sano kadib aad kitaabkii akri maage meeshaan xaya tarkiibkan war tarkiibkan wuxuu ah aad leedahay shalay waxna waa kula fududaa marka marka shayga mucaqadkaah oo kale waxyaala alla kaaga furo waa la sharaxdaa waa la sharaxdaa laakiin isaga meelaa laga soo qoray laguma laga soo naqliyo laguma qoro wixii lasoo naqliyeyna waxaa lagu qoraa meelhebla laga soo naqliyey uma aktub ku qor calaa maakii qayatow aad qortay nuqila waa la soo raray nuqila min kitaabi kada saasaad ku qoreen nuqila min kitaabi kada min mujaladi kada min safxati kada saasaad ku qoreen wixii aad soo rartay maxaa loogu qoraa nuqila xataa laa yakhtalida si uusan ugu darsamin bimaa lam yunqal wax aan la soo naqlin wax adugu aad fahantay oo aan la soo naqlin si uusan kaaga darsamin ah, waa la soo naqliyaad ku qore masale kaleu kuu sheegaa kitaabaad daalacane kitaabaad daalacane kitaabka marka aad daalacayda iyo midka oo lagu akrinaya waa kala duwan yihiin kan lagu akrinaya ardayba haddaad tahay casharku meeshuu maraya kaa qaldamima ma dhici karto oqoo weymada dad wa iska eberoo oo waa jiraan iyagu warqadaa ugu jirta markii dersiga la warqadiyuu raadina meeshay ku jirta marka warqadda hadday ka baxda ma yaqaana kaas waa iska wacdi un mooye arday maaha kaasu laakiin kutubaha aad daalacanaydo marka daalacasadu kuu baxdo baabkaas waxaad rabtaa kitaab labaatan mujl ama soddon mujla inaad wada daalacato waa akrida waa akrida waa akri meelaad gaarto meeshaas waxaa lagu qoraa balaaqa aa lagu qoraa hadhow markaad daalacashada sii wadaydo si aad u gaarto meeshaad gaartay sababtu waxay tahay kitaabkan laguma akrin waxaa dhacda qayb dhan oodan awal akrin ta fiirido kula fududaado ila macaanidan xoogaad wax badanaad meel akri inaad tira mayatan waa akriye mayatan waa akri ood ka boodo wax badan oodan akrin ood istira waa akri daalacashadaad ku marta meeshan waad gaartaa istileeda xoogaan ta kulala fududaado waxaana kugu dhex dhaafay fawaa'id tira badan oodan arag aa ku jirta marka meesha aad mudaalacashada ku gaarto a waxaa lagu qoraa balaqa bis hadhow markaad bilaabaydo daalacshada kale waa la tiraa taas waa inaad iska tirta qalinrasaasaa lagu qoraa qalin kale lagu qori maa marka inta taas masaxdo aad akrina aad akrina aad akrina marka aad joojaydo aad ku qore balaaqa haddii kale balaaqdii horead ka bilaabay haddana kaasoo waqtigu kaa baaba'a ah. ah, meeshaad ku laalaabay maantoona tii hore waa la tiraa midda dambaa la qoraa marka kamaa tuktabu sida loo qoraa kamaa taktubu sidaad adigu u qoraydo ardayahowdhe waa musame kamaa taktubu sidaad u qoraydo balaaqa wuxuu gaaray safxata kada في maa kii wasalta ilayhi aad gaartay oo min qiraa'ati kitaab kitaabka la akhrintiisa ah maxaa loogu qoraa xataa laa yafuutaka si uusan kaaga tegin maa lam tabluqhu waxaadan gaarin qiraa'atan <clears throat> aadan qira'a ku gaarin maa shayga lam tabluqhu aadan gaarin qiraa'ata fi lqiraa'ati qiraa'ada aadan ku gaarin walilculamaa'i culammada waxaa u sugnaaday mu'alafaatun kutuba la alifay ciddatun oo qaar badan siduu faa'iidada u qoraa wuxuu arkaa faa'iidadii wax la yaab leh markaasuu hal kitaab ka dhiga waa la daabaca kitaabkaasoo dhan waa faa'iide uu aruuriyey shiika iskale baa ka mid ah kitaabkan xildaalcilmiga culamadu waxay dhahdeen mu'alafaadkiisa in badanoo ka midu waa fawaa'id uu qortay buugu iska leeyahay buuggaasuu fawaa'idda ugu qoraayo oo uu ugu kala baabaysan tahay uu isleeyahay faa'iidada kitaabkamaba yara markaasuu kitaabka dhiga a'imo badanaana sidaas yeeloo fawaa'iday qortaan siduu u qoraayo u qoraayo masaa'il hariiboo soo maray maruu tacasubka layaabkiisu arka waa aruurina meeluu ku aruurina mar tafaruqa iyo taxasubka shartiisu arka meeluu iskaga qorqora wuxuu ku arkaba wakti badan uga bixina intuu diinkiisa akhrisayo iska qora waa qora mar dawaabidii takfiirku hela mar masalo kaleu hela oo mucaqad ah midba meel suu ugu qoraayo ah wuxuu arkaa fawaa'id dhamoo risaalo aan ka yaray waa la qoraa hadhow ilaa weligiis waa laga faa'idaysana hadii ilaahay barakeeyo marka culmo badanaa eh fawaa'id saasay qoreen kutub ka dhigay welilculamaai culammada waxaa u sugnaadaan mualafaatu mualafaat mualafaadaasoo cidatun oo ti dhowr ah mualafaadaasoo fii hadaa nuucan ku sugan oo fawaa'id la aruuriyey ah waxaa ka mid a ah badaa'ic ulfawaa'id waa afar mujallo oo waa weyn weliba ah, afar mujallo wey waa haya kitaabkaasoo dhan waa fawaa'id uu qoray fawaa'id uu qoray oo aad la yaabaydo midaad akhrido xayuu iskugu jira qaar waa naxwi qaar waa sarfi qaar waa caqiido qaar waa dalaaq qaar waa saku qaar waa salaad wax alla wixii diinkaas ku jira fawaa'ido layaa qaar waa luqo adab wey qaar waa sarfi waa la yaabe fawaa'id aad la yaabeed oo aadan islahayn waxaana meel laiskugu keeni karaa aad ku arkeen libn اlqayim xaal u sugnaaday kitaabkaas wa khabaaya zawaaya wey khabaaya zawaaya zaawiyadu waa laabka laabka meesha oo waxa weeyaan meelaha laababka haddana waxaa loola jeedaa masaa'il ku qarsoon meel aan loo malaynayn waayo marka meel oo laab ah marka wuxuu yidhi wa khabaaya zawaaya khabaayadana masaa'ilsha qarsoon waay wa khabaaya zawaaya laababka masaa'ilka ku qarsoon lisarkashiya xaalay u sugnaadeen kitaabkaas lisarkashiya xaalay usugnaadeen sarkashi a'immada shaaficiyada ka mid a ah dhowr kitaab oo kutubta fiqiga shaaficiyada keliya ah uu malaha intuu akrayu la yaabay fawaaid ku dhex taalla oo meel ku meelaan loo malaynin keliya ku taalla wixii meel loo malayna ku yaalla kuu qorima ah, dhowr kitaab oo fiqiga shaaficida bis ah uu ka qori kara markaasuu masaa'ilkii ku iilay meelaan loo malaynin uu aruuriyey markaasuu kitaabkaas ka soo saaray khabaaya zawaaya oo la yidhaha laabadka masaa'ilka ku qarso wa minhaa waxaa ka mida kitaabu liqfaal kitaabka la yidhahdo waxaa ka mida wa baqaaya alkhabaaya kuwa qarsoon intii ka hartay iyo wa kayriha iyo وغayruhaa intaas kayrkeed marka sheekh maxamed iبn صاaلح aلcuثaymiin wuxuu leeya waxaa ka mid ah saydulkhaadirka iبnuljawsiya ka mida ah kutubtaas aad u fiican yahay qof daalibu kamaba maarmaba saydulkhaadirka qofku inuu iska akriyo la noolaado wey wuxuu yidhi ma aanan arag kitaab ka wanaagsan badaa'ic اlfawaa'idka iبnuاlqayim weligay kaasoo kale maanan arag mana dhacaydu inaad waxa weeyaan waxa ku sugan ee culumta ah, inaad meel kaloo kitaaba ka hesho ama an fani kasta wixii un ku soo dhacay qalbigiisa wey maaha kitaab gaara maahan kitaab gaar ah. marka aad iyo aad ayuu ugu xeel dheeraadaa fawaa'idda wuxuu yidhi maruu baar ayuu farqiga u dhexeeya madxi iyo xamdi madxi iyo xamdi marka ad wax la yaab luu ka qoray markuu dhammeeyey wuxuu yidhi kaana shaykhunaa idaa baxaa fii mili haada ataa bilcajabi اlcujaab shiikayagii ibnu taymiya marka uu wuxuu yidhi baaro kanoo kale oo anugu masaladan hadda aan sidaan uga hadlay uu baaro layaab uu la imaan jiray wax cajaa'ib leh walaakinahu kamaa qiila ta'allaqa albarqu najdiyan faqultu lahu ilayka canii fa inii canka mashquulun laakiin sidii la yidhi oo lagu mahmaahay shaacirkii uu yidhi hilaacii a ah hilaacay najdiyan asagoo najdi loo nisbeeyey faqultu lahu ilayka canii hilaac iga tagaan idhi roobka halkaas ka hilaacayo fainii an fa inii canka mashquulun anugu waa kaa mashquulsana marka wuxuu idhi asaga shaqadiisa maaha wax kaloo ku mashquulsana macnaha difaaca diinka iyo caqiidada iyo sunnada iyo tasfiyada diinka iyo waxa weeyaan tarbiyada ummadda taasaa waqtigiisii qaadatay taas ayaa waqtigiisii qaadatay halkaas qiso la yaable ku keenay sharaxay sheekh maxamed bin saalex alcuthaymiin wuxuu yidhi sheekhulislaam ibnu taymiya raximahullah wuxuu ku mashquulsanaa wax ka muhiimsan in luqa la taxqiijiyo ayuu ku mashquulsanaa laakiin aayad uu ku ahaa wax la yaab leh uu ku ahaa xagga luqada carabiga wuxuu masar markuu soo galay wuxuu la kulmay abixayaan almisri shiiqa caanka ah iskale kitaabka weyne tafsiirka la yidhaha albaxru muxiiq uu la kulmay waa yaabay marka baxrulmuxiidka sheikh iska lahaa abu xayaan markaasuu ammaan sii daayey abyaad badan uu sii daayey ah. eh, eh, ilaa lix bayd kole waa waxaad ka helaydaa kitaabka aradd ulwaafir ibnu naasir diin dimashqi xaafid ibnu naasir diin dimashqi ayuu beydkan soo socda ilaa lix bayd oo kale ama shan bayd oo kaleeto ku taallaa addurarulkaamina xaafid ibnu xajarna ku yaalla xaafid ibn xajar baa ku keenay addurarulkaamina fi lmiati aamina dulalkaamilahan waa ku yaalla isagana marka meelo badan ku yaalla gabaygan markaasuu gabay uu ku sii daayey uu ku ammaanaa gabayu ku ammaanaa ilaa uu ku tilmaamay waxaad mooddaa huu yidhi ninkaas markuu noo yimid caalimuu ahaayuu yidhi waxaad mooddaa yidhi bad hirarkeeda dhammaan ay jawhar yihiin waa bad uu yidhi oo hirarka ay tuuraydaa dhammaan wada jawhar yahay saasuu ku tilmaamay cilmigiisa ilaa uu yidhi qaama bnu taymiya fii nasri shircatina ibnu taymiya wuxuu u istaagay shareecadeenna inuu u gargaaro maqaama sayidi taymin idcasad mudaru meeshii uu istaagay abubakar markay mudar ay caasiday macnaha waqtu ridda meeshii abukar istaagay oo kale u istaagay yiri abubakar sidiiq ah. meeshii uu istaagay meeshaasoo kale u istaagayu maanta ummadiiyo sunnadii ka leexatay markuu arkay uu mowqifkiioo kale istaagayu ilaahay un qadarkiis maalin dambay isku dhaceen oo mas'ale naxwiya shaekhulislaam ibnu taymiya u imaan jiray xalaqaadkiisu imaana markaasuu ibnu taymiya mas'ale naxwiya wuxuu maray dariiqii siiba weyhi dariiqaan ahayn oo sidii uu siiba weyhi ka qabay si aan ahayn uu maray markaasuu abuxayaan wuxuu yidhi saas iyo saasuu yidhaahdaa siiba weyhi saad u khilaafayda ibnu taymiyow marka hadal adagu ku jawaabi shaekhulislaamna wuu yidhi whal siibaweyhi nebiyu naxwa xataa yejiba calayna itibaacu ma nabigii naxwada ilaahay u soo dirayaau yidhi siibaweyhi oo ma waajiba marka saas noogu taha inaan raacna markaasuu siiba adkeeyey hadalka wuxuu yidhi laqad halida fi lkitaab fii akara min amaaniina mawdican laa taclamuhu anta walaa huwa alkitaab waa kitaabka siibaweyhi oo naxwada uu yidhi kitaabkiisa sideetan meelooduu naxwada ku gafayo adiguna ma taqaana islama oqoonin Ah. markaasuu carooday abu xayaan markaasuu inuu caayo bilaabay kadib oo dhan waa caayi jira ibnu taymiya ah. maantaas ka dambaysa waa ku kacay ah, waa ku kacay marka qoraalka ka faa'iidayso qoraalka ka faa'iidayso nin shaaciraha wuxuu yidhi fa min alxamaaqati an tasiida hazaalatan wa tatrukahaa bayna alkhalaa'iqi daaliqatan sawirnimada waxaa ka miduu yidhi inaad inta ugaarsato aad deero soo hesho ama eelo mid oo badda xeebteeda joogjoogto maala taasoo kale aad hal xaba soo heshay ama hal garanuuga markaasaad markaad soo qabatay saakaad raadiday duurkii aad keentay waa tii waa tukaa meeshaan kusii dayda ummadda dhexdeeda haddii meelaha ii daaqdo ma daaqe saasoo kale wey faa'ido markaad arkaad ad qori wey saas weeyu shaacirku fa min alxamaaqati an tasiida hazaalatan wa tatrukahaa bayna alkhalaa'iqi daaliqatan mid kalena wuxuu yidhi wuxuu yidhi alcilmu saydun walkitaabu qaydu cilmi sidiisa waa ogaal alcilmu saydun walkitaabatu qayduhu qoraalkuna waa xarigiisii iyo dabarkiisii faqayid faqayid suyuudaka bilxibaali اlwaafiqa ugaartaada ku xidho xarga lagu kalsoon yahay qayid suyuudaka bilxibaali اlwaafiqa wey marka cilmigaaga qoro icraabaha xataa marka wax la akrinaayo meelaha xoogaa icraabtooda mushkilka tahay waa la calaamadeeya cilmigaaga qoro wacalayhi haddaan qabanno marka asalkaas oo ah cilmiga in la qoro faqayid ilcilma cilmiga ku xir bilkitaabi qoraal laa siyamaa waxaan ku sii jirin badaa'ic alfawaa'idi faa'iidooyinka kuwooda xoosha dheer laa siyamaa waxaan ku sii jirin badaa'ic alfawaa'idi faa'iidooyinka kuwooda xoosha dheer fawaa'iddaasoo fii kayri madaanihaa meelihii loo malaynaayay kayrkeed ku sugan iyo wa khabaaya zawaaya laababka masaa'ilka ku qarsoon masaa'ilkaasoo fii kayri masaaqihaa meeshii loo soo kaxaynayay kayrkeed ku sugan waa baabkeedii baabaan ahayn wey iyo waduraran jawhar jawhartaasoo manfuuratan la firdhiyey jawhartaasoo taraahaa aad arkaydo oo wa tasmacuhaa aad maqlaydo jawhar aad arkaydo oo aad maqlaydo wa takhshaa jawhartaasoo taraahaa aad arkaydo wa tasmacuhaa aad maqlaydo takhshaa aad ka cabsaydo fawaataa inay tagto wa takhshaa wow kuma jirto mian takshaa kaliya wey jawhar marka waa xaalaynaynaa markaas wa duraran jawhar jawhartaasoo manhuuratan la fidhiyey jawhartaasoo tarahaa aad arkaydo oo wa taksha aad ka oo wa tasmacuhaa aad maqlaydo taqsha xaal aad ka baqaydo fawaataa tegiddeeda wahaakadaa waalamru arrinku hakada waa sidaas fa ina alxifda xifdigu yadcufu waa daciifaa wanisyaanu halmaankuna yacridu waa ku soo qaabilaaho waa kaa hor imaana wanisyaanu nisyaanku yacridu waa kugu soo dirinaa macnaha ah, waa kugu soo dirinaa halmaanku waa kugu soo dirina halmaanku qaala shacbiyu wuxuu yidhi camr ibnu sharaxiil taabicigii idaa samicta shay-an shay haddaad maqasho faktub qor shay oo faa'iidaa macnaha shay markaad maqasho qor walow fil xaa'idi derbi ba allah ka dhigay wax kale dad weydo derbi ku qor wixii la qoro badan maskaxda waxbay kahayne mel aad ku qorta dad weydo de warqadahan iyo nicamkan aan haysana lama haysan ah, lama haysan lama haysan waxa weeyaan qalamkan iska gadaan meeshaan dukaankan laga soo gadaayo ma jirin qalimaan la soo qorayoo geedaahi ahaayo wax wax lagu qoraayey ad waxay ahayd qad la soo qastay oo weel ku jiro qof walbaa mixbaru sitay arday ah arday aan mixbaro lahayn arday ma ahayn ah, dersigoo socdaan marka qalinku jaba inaad qortana dersigaa kugu dhaafaa markaasay dhihi jireen qalamun bidinaarin ah, yaa qalin haysto hal dinaar ku rabo waa afar garaam iyo rubac daabi ah, ma joogo qalin toban qalin inuu kusoo heli karaa dhacda haddii dersigu dhammaado laakiin wuxuu isleeyahay dersigu yuusan ku dhaafin markaasuu leeyahy qalamun bidinaarin dersigoo socda mida usoo tuura hal dinaar jaf Hmm. sowma jeedin marka waa nuucaas weeye qaala shacbiyu caamir ibnu sharaxiil wuxuu yidhi attaabiciyu idaa samicta shay-an haddaad maqasho faktubhu ku qor walow filxaa'idi derbi baa laka ka dhigee rawaahu khayama khayama ayaa ku wariyey kitaablcilmi kitaabulcilmi ayuu ku wariyey sanadkiisuna waa xasan imaamu shaaficina wuxuu yidhi waan ku qori jiru yidhi garbaha iyo lafaha garbaha xoolaha iyo lafaha aan ku qori jiray ah. intaan meelaha mala waxaan fiirsan jiray yuu yidhi laf yaroo meel taalo oo bidhaamaydan lafta marka waxaa lagu qori karaa waa garabka sida badan ah, lafaha xoogaa ballaaran wey iyo sinta iyo kuwaas intaan waddadaas maraayo lafan fiiraah wey warqadahan iska meelo yaalla lama arag ah, dariiqaasna mara laf yaroo meel ka bidhaamayda waa soo qaadana waa ku qora laf kaleet waa ku qoraa ashuun weyn aa noo yaalluu yidhi oo duqduq ah middan ku qoraba ashunkanaan ku ridana biyo kuma jiraan waa weel faaruqa halkaasaa lafuu iga buuxaanoo diinkii ku qoran soo ma jeedi qaabkaas qaabkaas ahaa camaar ibnu rajaa wuxuu waxaan maqlay cubayd ibnu yaciish oo leh soddon sano ayaan joogay oonan habeen gacanteeda wax ku cunin soddon sano cuntana wax cunaay u ahaa kaanad ukhtii tulqimunii wa ana aktub hal daqiiqaduu ku xisaabtamaa gabar walaashay afka cuntada ii gelidu anugu xadiiskan qore haddaan idhahda gacantan wax ku cuna waktigaa luma waktigaa meeshaas ku luma marka gabar walaashay afka cuntada ii gelin anugu waa iska qorana hal daqiiqad macnaa ilbirqsi xataa wakti ah inuusan qoraal waxaanayn uga bixinuu rabo waidaa jtamaca markuu ku soo aruuro ladayka agtaada maakii shaa allahu ilaahay uu doonay an yajtamica inuu soo aruuro fawaa'id ilaahay doona inay soo aruurto markay kuu soo aruurto waida jtamaca markuu ku soo aruuro ladayka agtaada maakii shaa allahu alla uu doonay an yajtamaca inuu soo aruuro faratibhu ku kala tartiibi fii tadkiratin xasuus qor aw kunaashin ama xasuus qor cala almawduucaati mawduucaadka u kala tartiibi mawduucaadka u kala tartiibi fa innahu qoraalkaas oo tartiibsano yuscifuka waa kuu gargaaraa fii adyaqi alawqaati wakhtiyaalka kuwa ugu cidhiidhisan allatii wakhtiyaalka qad yacjizu inuu ka caajiso ay dhici karto qad yacjazu inuu ka caajisaa ay dhici karto can ilidraaki garasho fiihaa waqtiyaalka kibaaru lahbaati hiqaadda waa weyn alahbaat waa hiqaad waa jamcu habti haddaad qorato fawaa'idkaas waxaa dhici karta waqti oo ciriiri masaladii aad u baahane masaladii aad u baahane meel khataraad uga baahane maalan qof khasmigaagii ah aad rabtaa masaladii inaad tusto masaladaas ah, ma jirto markaasu waa jirtaa tiri anaa ku haya hay itus meel kuuguma qornay <laughs> kitaabkaan ma midaan ku arkay daf daf daf ebir waa meelaad gebgeblaynay laakiin haddii meel wax kugu qornaayeen daf soo qabo ah, ama masaladii si kale loogu baado si kastoo loogu baado ama kelimadaad markaas loo baahday mawduucaad ku saabsan buxuud badana kaaga qoreen saf iska soo qabo laakiin waxaa dhici karta dad badanoo ka aqoon badan oon wax u qornayn inaysan waktiga intaas le waxba ku soo keeni karin maxaa yl waktiga ciriiri waktigiiyo ciriiri hadday wax kuu qornaayeen soo qabso waay buugii ee keliya dib u wada akri muraajacee mid walba meesha marjic u leeya marjiciisi ad fiirina degdeg u fiirina wakti yar aad ku soo aruursane fawaaid badan wakti ciriiri ah oo dhici karto aimada waaweyn oo afbaada ah oo fiqaada ah inaysan waktigaas maslada sidaas ugu soo dhufo karin qoraalka taageerada iskale laakiin cuaymiin wuxuu yidhaahdaa qoraalka keligiisa waa musiibo waxaana lumaya xifdigii waxaa la rabaa waxna xifdi waxna qor meeshaas tasjiilkana wuu ka hadlaa inuu musiibo yahay waxaan layska duubanayo oo aan wax badan lagala socon Ah, macnaha isagoo nacfi weyn iyo faa'iido weyn duubashadu leh haddana haddaadan wax xifdin ood isku hallaydo istiraado waxbaa kuu qoran casharku waa kuu duuban yahay waa waxa cilmi la'aan ardada dhiga arda badan cilmi la'aan waxaa dhigay waa ii duuban yahay casharkaas bacda muddaan dhegaysan doonaa bacda muddaan dhegaysan doonaa taswiif soo uma jeedid eber marka uu dhowr cashar isgaaro waa kuusano kadna waa ka hara meeqaad aragtay waxa wey toban kitaaba u duubanuu sirtaa laba sano hal xaraf kama dhegaysa marka tasjiilku musiibadiisa weynu leey eh, haddaad iska daydana waxaa xaqiiqaa cilmi badan inaad xambaari karto fadhiga yarkaad fadhido oo aad haddeer marka isku haleedaad isleedahay leedahay xagga ku duwan yahay hadhow aad ka qori doontaa aadan qabag doonin laakiin haddii hadde qofka ilaahay dadaal dheeraada siyuu duubto uuna dadaalo sax u dhegaysto hadhowna uusan isku hadlayno uu ka qorto wixii uu rabay hadde waa faa'iido dheeraada ah iyo nimco dheeraadaoo ilaahay ku siiyey wey markaas waa nimco dheeraada ah markaas xifdu ricaaya alslu haamin wاlcishruun xifdu ricaaya waa ilaalinta xifdigeeda xifdu ricaayati ilaalinta xifdigeeda cilmiga waa in lagu ilaaliyo camal weeye baabkan cilmigaaga haddaad rabto inuu kuu sugnaado ku camal fal masladaas marka horaanu soo marnay soo ma hatafa alcilmu biاlcamal fain ajaaba waila rtaxal horaan usoo marnay masladaas matnigaan kusoo marnay cilmi war ha laygu camal falooy uu yidhi haddii qofku ajiibo waa u sugnaana haddii kale waa ka guura marka waa masalada muhiimadeedu ugu soo celshay masaladaas waa soo marnay marka carabka la iska marinayno xifdu ricaayati ilaalinta xifdinteeda alaslu haamin wاlcishruun asalka labaatan iyo sideedaya xifdu ricaaya waa ilaalinta xifdigeeda cilmiga in la ilaaliyo lagu ilaaliyo camal ubdulil wusca awoodda ku bixi fii xifdi اlcilmi cilmiga la xifdintiisa xifda ricaayatin ilaalin xifdinteed la ilaaliyo bilcamali camalfalna lagu ilaaliyo iyo wal walitibaaci raacid la raacayo cilmiga mas'alo kasta oo ku soo marta oo aad awooddo ku camalfal walow hal marba allah ka dhige mas'alo kasta oo ku soo marta oo aad awooddo ku camal fal walow hal marba allah ka dhiga haddaadan awoodin ilaahayba kuma dirin adiga waidaa amartukum biamrin fa'tuu minhu ma sadactu ah, wixii aadan awoodin marka adiga laguma saarin laakiin midaad awooddo walow marba allah ka dhiga ku camal fal haddee mar markaan leenaha waa wixii aan waajib ahayn in lagu celceliyo ubduri lwusca awoodda ku bixi fii xifdi اlcilmi cilmiga la ilaalintiisa ilmiga la ilaalintiisa xifda ricaayatin ilaalin xifdinteed bilcamali camalfal lagu ilaaliyo walitibaaci raacid lagu ilaaliyo qaala alkhadiibu albaqdaadiy wuxu uhi raximahullah wuxuu yidhi yejibu waxaa waajib ku ah calaa daalibi alxadiidi qofka xadiidka dalbaya an yukhlisa niyatahu niyadiisa inuu barax tiro fii dalabi cilmi dalbidiisa yakuna qastuu ujeedadiisu waa inuu noqdo wejhallaahi ilaahay wejigiisa subxaana ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka fogay walyaxdar ha ka digtoonaado marka cilmiga markuu baranaa waa inuusan u baran inuu adduunyo ku gaaro dhaqaalo kursi magac saddexda musiibo ugu waaweyn waa saddexaas dhaqaalo isleeya ku gaar madaxnimo ku gaar ama magac iyo maamuus ku gaar saddexda musiiba waa masaa'ibka ugu daran oo dulaab cilmiga iyo culummada halaagto kuna timaada marka niyada inuu ilaashado walyaxdar ha ka digtoonaado daalibka an yajcala inuu ka dhigo hu cilmiga an yajcalahu cilmiga inuu ka dhigo sabiilan jid lagu gaaro ilaa nayli acraabi birbiryaal la gaaridood acraab waa dhaldhalaal adduunyo wey dhaldhalaal adduun la gaaridiis wa dariiqan wadda inuu uga dhigto ka digtoonaado ilaa akhdi alacwaadi bedelyaal qaadashadood cilmigiisa inuu bedel ku qaato bedelku waa dhaqaalaha uu ku qaadanayo iyo kuraasta bedelyaal qaadashadood wax diinkiisii looga bedelay inuu sidaas niyeysto is yidhaahdo aad raati fiican iyo mushaar fiican qaadati faqad jaa'a alwaciidu goodi ayaa yimid liman ibtaqaa daalika qofka arinkaas ku dalba bicilmi cilmigiisa qofka adduunkaas cilmigiisa ku dalba goodiya ku soo arooray oo uu ka mid yahay xadiidka nabiga sala allahu calayh wasalam oo uu nebigu yidhi man tacallama cilman yubtaqaa bihi wajh allah casa wajalla laa yatacalamuhu ilaa liyusiiba bihi caradan min addunya lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama imaam axmedaa wariyey xaashadana waa idinku yaallaa xadiiska lafdigiisii oo dhammaystiran midkan ay muasasadu daabacday sharaxa sheekh maxamed sal uthamiin caafiyadiisa sharaxa laftiisa shiikhuu xadiiska waa ku keenayaa macnihiisa marka qofka cilmi barta uu yidhi nabigu salى اllahu calيه wasalam cilmigaasoo ah midka wejiga ilahay lagu dalbo waa cilmu kitaab wasunna cilmu kitaab wasunna wey waxa wejiga ilahay lagu dalbo cilmu kitaab wasunna qofka hadduu caafimaad barana oo isleeya aad dhaqaala ku heshid ku dembaabi ma ma ku dembaaba injineeriyu baranaa wuxuu isleeya aad dhaqaala ku heshid ma ku dembaabay kombyuutaru baranaa wuxuu isleeya ad uqal bal luqa carabiya hadduu inta barto is yihahdo aad dhaqaala ku heshid ma ku dembaaba luqa carabiya in dadka la bara miya waxa weeyaan iyadoo wax iyo kitaab iyo sunna adab ahaanu dadku u bari kara qofkii soo ma jeedin laakiin kitaab alle iyo sunno nabi aan baranaa inaan dhaqaale ka soo xareeyaan rabaa meesha lagu hoogi doono waa halkaas ah, halkaas hoogu waa halkaas soo ma jeedin halkaas weeye marka kitaabka sunnada luqada carabiga way u adeegaydaa shakilcaan waana cilmi اlwasaa'il haddii niyo fiican la helana wax shakiya ma leh inay cibaado tahay ajar weyna lagu helayo culummada muslimiintuna way nasgareen inay fardulkifaa'i tahay dadka gabalna fardulcayn ay ku noqoyda luqada barashadeedu soo ma jeedid laakiin haddana qofkaanu inuu luqa carabiya dadka baro oo dhaqaal uga qaato warya diinkiiu gatay ma la dhih ma la dhihi laakiin xadiidkiian baraa dadka dhaqaalana ku qaadana ama tafsiirkiian baraa amase fiqigii islaamiga ah xalaashii xaramta kitabka sunnada laga qaatay musiiba wey hadihi musiiba taas wey marka nabigu wuxuu leeyay salى الlahu alay waslam man tacalama qofka barta cilman cilmigaasoo yubtaqaa bihi waj allah ilahay wejigiisa lagu dalbo casa wajala laa yatacalamuhu isagoon u barayn ilaa liyusiiba inuu ku helo maahan caradan min addunya dheef adduun lam yejid ma helo carfa aljannati yowma alqiyaama waa goodi weyn wey waciid weyn wey marka waciidaa ku soo arooray qofka marka inuu arrintaas aad iskaga ilaaliyo waa laga maarmaan oo cilmigiisa uu camal u barto cilmiga camalka loo baranaa qalbiga waa nuuriyaa qalbiga waa nuuriyaa sharxa fakulqaydka wuxuu ka soo raray abulcabaas alaadami inuu yidhi man alsama nafsahu aadaaba sunna nawara allaahu qalbahu binuuri اlmacrifa qofka naftiisa ku laasimiya aadaabta sunnada mas'alo kastoo soo marta waa ku dhaqmaa sunnadaas nabiga sala allahu calay wasalam qofka naftiisa ku laasimiya ilaahay qalbigiisu ku nuuriya nuurka cilmiga walaa maqaama ashraf min maqaami mutaabacati alxabiibi sala allahu calay wasalam ma jiro maqaam ka sharaf badan in la raaco xabiibka moxameda sala allahu calay wasalam awaamirtiisa lagu raaco afcaashiisa lagu raaco akhlaaqdiisa lagu raaco aadaabtiisa laga idab dhigto qowl iyo ficil casmi iyo caqiido iyo niyo intaba imaamu axmed raximah اllah wuxuu yidhi maa katabtu xadiiثa ilaa wacamiltu bihi xataa mara bi ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalam اxtajama waacطىa abaa طayba diinaaran faacdaytu اlxajaama diinaaran xiina اxtajamtu wuxuu yidhi xadiiث ilama soo marin ilaa waa ku camal falay markii dambe waxay soo mareen nabiga salى الlahu alay sl waa istoobay ninkii toobay abaa طayba wuxuu siiyey hal diinaar anna inta toobina xataa ma ribi ka dhaqaajiyeyoo istoobay aan hal dinaar siyr kii itoobayo ka war siyaru aclaami nubala dahabi juska koobiyo tobnaad juska koobiyo tobnaad siyaru aclaamka laba boqol toban iyo saddex uu u celiyey fakulqaydka wey waxaan hadda ka akhrinayo cabdiraxmaan ibnu mahdi wuxuu yidhi waxaan maqlay sufyaan isagoo leh maa balaqanii can rasuulilaahi sala allahu calay waslm xadiiun qadu ilaa camiltu bihi walow mara weligay nebi moxamed sala allahu calayh wasalam la iigama sheegin xadiid oo igama soo gaarin ilaa waa ku camal falay walow hal mar ba allah ka dhigay hal mar ba allah ka dhigay qofkaas way qofka ilaahay cilmiga u barakeeya qofkaas aa ilaahay cilmigiisa barakeeya qofkaasa ilaahay cilmigiisa barakeeya inuu wax allo wixii soo mara dhaqan ka dhigo dhaqan inuu ka dhigto walyataqi ha iska ilaaliyo daalibku almufaaqarata faan walmubaahaata faan oo isku mid walyataqi ha iska ilaaliyo ardagu almufaakarata faan walmubaahata faan bihi cilmiga lagu faano iyo wa an yakuuna inuu noqdo qasdigu ujeeddadiisa fii dalabi alxadiidi xadiidka dalbidiisa uga qasdaa nayla ri'aasati madaxnimo la gaarideed wa itikhaada alatbaaci taageerayaal la samaysashadood inaad istiraaba kursi ama qaadiha lagaa dhigo ama mufti ama see agaasime arrimo diineed waxa lagaa dhigo oo diin ku saabsan ama waxa weeyaan arda badanoo ku raacsanoo kaa dambaydo adiga waxa weeyaan kula socota aad yeelati wa caqda almajaalisi fadhiyaal aad qabata xalqooyin waaweyn aad yeelati saasuu wax u barana xalqa weyn oo arda badanu soo xaadirto aad yeelati intaasuu niyeysa wa caqda almajaalis majlisyaal guntidood macnaa xalqooyin waaweyn inaad yeelato fa ina alaafata ad daakilata soo gasha cala alculamaa'i akaruhaa badankeedu min haada alweji dhinacaasuu ka ahaada shaydaanku dadka dadku waa kala nucnuuc ganacsato culummo dumar waxa weeyaan kale dadku waa nuucyo kala duwan caruur qolo walba inuu baadiyayuu rabaa qolo walbana duruq uu ka soo galuu leeyay dadku isku mid maaha ah, qolo walba waddo uu ka soo galuu leeyay culummada iyo dulaabucilmiga awooddiisa wuxuu iskugu geeyaa inuu ka galo agga ikhlaas xagga ikhlaas iyo xasad inay isxastaan labadaasuu ka galaa ah, labadaasuu ka galaa Hmm. ganacsadaa wuxuu yidhi mid madaxweynahan annagoo meel ka wada afurayno aan idin yidhi waxaa la yidhi suuqa hadda ka hor waxaa la keenay xan markaasaa la yidhi yidhi war yaa gadanaya xanta waa beece marka dumaraa gatay dumarkay war nasiib war nasiib meelaha annagaa ku sheekaynayna markaasaa waxaa haddana suuqii lasoo dhigay waxaa la soo dhigay xaasnimo marka waa u qoslay ninkii boqorka aad u qoslay markaas markaasaan haddana markaa maantii dambada suuqa lasoo dhigay xaasinimo waryaha gadana markaasaa culuma culuma warsi warsi xaasinimo sooma ayaga qaatay markaasuu aad u qoslay midii saddex midii ganacsatada hay ahayd kibir kibir maya boqorradii kibirka ahayd ribada mi ahayd war waa iga luntay tiis tii aduu midda ganacsatada garatay tujaarta beenta beenta saasa beenta jazaakula ha beenaa suuqa la keenay beenaa la keenay waryaa raba waryaa raba markaasa ganacsata warsii warsii ganacsatada qaato aada u qoslay markaasaan iu yidhi suuqa waxaa la soo dhigay kibir iyo isla weyni markaasaa la yidhi waryaa raba markaasaa boqo madaxdii markaasu jiq waa isgalay isagii <laughs> dha ah, laysma gale waa la yska ilaaliya qofka ceebtaada haddii lagu sheego abaa lagu daneeye mogta adaaba lagu daneeye marka ardo iyo culummo waa inaad ogaataa xaasinimo xusulka ha laysgeliyo waxa la xasdo iyo iyo ikhlaas daro shaydaanku labadaas wuxuu ugu dadaalaa inuu ku fidneeyo marka waxaa fidnoobayo hadde wixii culamaa usuga culammadii marka fiicneed ma fidnoobayo laakiin isagu hadde waxa uu rabaa kow waa kulli waa weerana ma ahan mid uu daynayo ma jiro kow horta waa inuu ku soo weeraraa ikhlaas darro istusus adduunye jacayl waa inuu ku weeraraa marka shaydaanku meelaha ugu daran oo uu dulaabtayo culummada ka soo gala waa halkaas wey waa arrinta ugu khatarsan wey walyajcalha ka dhigo ardagu walyajcalha ka dhigo xifdahu xifdintiisa lilxadiidi xadiidka u xifdinaa xifda ricaayatin ilaalin xifdinteed laa xifda riwaayatin werin xifdinteed waynuusan ka dhigin ardaga cilmigiisa waa inuu u barto ku dhaqmid waa inuu ku barto ku dhaqmid ee inuu w alfaad uu iska hayo iska daldalayo ah, anna waa soo daldasha qalbiga igu jirta anna ardadaan usii daldala oo aan dhaqan lahayn waynuusan ka dhigin ah, waa inuusan ka dhigin faina ruwaata alculuumi culumta dadka wariyaa kaiiratu faina ruwaata alculuumi culumta dadka wariyaa kaiirun waa fara badan yihin dadka afka ka daldala wa rucaatuhaa culumta kuwa ilaaliyaa qaliilun waa yaryihiin wa ruba xaadirin qof darsiga jooga badanaa kalqaa'ibi mid maqan lamida oo waxba ka faa'iidayba qalbigiisaa maqan wa caalimin qof cilmi badan yaqaan badanaa kal jaahili oo jaahil lamida oo waa maxay wusan ku dhaqmi xuu ka faa'iiday bal waxa weeyaan jaahil waa ka daranyin maxaa yeele waalqur'aanu xujatun laka ow calayka cilmiga aad barata haddaadan ku dhaqmin xujuu kugu noqonaa jaahilka waxaaba dhici karta in loo cudurdaaro jaahilka waxaaba dhici karta in loo cudurdaaraba dhici karta waxaamilin qof xambaarsan badana lilxadiidi xadiidkii nabiga xaamilkaasoo laysa macahu la jirkiisa minhu xadiiska xaalu ka mid yahay shay-un shayna uusan ahayn xadiis tiro badanoo nabigu xambaarsan yahay hal shayna kama haysto macnaha oo dhaqana waa halaagsamay fiiri cid cilladu waxay tahay waxaan ugu sheegaya sababta lagu leehay xadiis waa xambaarsan yahy waxna kama hayo cid cilladu waxay tahay kaana qofkaanu wuxuu noqday fi diraaxihi fa bisababi diraaxihi tuuridiisa uu tuuray sababteed lixukmihi xadiidkii xukunkiisa bimansilati daahibi qof ka tegay booskiisoo kaluu joogaa can macrifati oqoontiisii iyo wa cilmi cilmigiisii maadaama uusan ku dhaqmayn qof ka tegayoo kale wey waa kutubaxoor waa kutubaxoor oo kaleeto wayanbaqii waxaa waaboon lidaalib alxadiid qofka xadiidka dalbaa an yatamayaza inuu soocnaado fii caamati umuurihi arrimihiisoo dhan can daraa'iq alcawaami dadweynaha wadooyinkooda daraa'iqda duruqda iyo dhaqanka caamado dhan waynu ka socayn dhammaan waynu ka socayn muxuu uga socnaana waa kana saa kuu sheega wayanbaqii waxaa u habboon liqaalib alxadiid an yatamayasa inuu socnaado fii caamati umuurihi arrimihiisa dhammaantood can daraa'iqi alcawaami caamada duruqdooda iyo wadooyinkooda muxuu ku socnaanaa biisticmaali aahaari rasuulillaah rasuulka ilaahay sal اllahu calayh wasalam aahaartiisii la isticmaalideeda aahaartaasu isticmaalaa maa amkaru intii u suurtagala waa wii u suurtagala wixii u suurtagala ah, biisticmaali aahaari rasuulilahi rasuulka ilaahay aahaartiisa isticmaalidda uu isticmaalaa kaasuu ku socnaana sal اllahu alيh wasalam maa shayuu ka bedelo aahaarta maa ayuu isticmaalaa amkaru u suurtagala ilaa ilaahay weyna waxaan suurtagal ku ahayn kuna saarin wixii u suurtagalu isticmaalaa wa tawdiifi الsunan meeshaas marka fiiri biisticmaal uu shiiku isticmaalo lafdigaas cusaymiin wuxuu le waxaa ka fiicneed biitibaac inuu isticmaalo lafdigaasaa ka macaana itibaac inuu isticmaalo sida shaekhulislaam ibnu taymiya uu isticmaali jiray caqiidatulwaasidiyaha saasaa fiicanu leey inuu yidhaahdo biitibaaci aahaari rasuulilah rasuulka ilaahi sala اllahu alay waslm isticmaalkeeda maa shay uu isticmaalo amkana u suurtagala iyo wa tawdiifi sunani sunnooyinka inuu shaqaalaysiiyo calaa nafsihi nafsadiisa sunnooyinkii waa inuu naftiisa uga shaqaysiiyo macnaha waa inuu tabiiqiyaa loola jeeda waa inuu tabiiqiyo waxaa la rabaa sunnooyinka qofka daalibka markuu weysaysana weysadii nabiga in lasoo xasuusto markuu tukana salaadii nabiga sala allahu calay wasalam markuu labisto adiladii labiska ka hadlayay sunnadii ay ka muuqato markuu wax cunaayo cuntadiis ay ka muuqato axaadiisii cuntada kaa leyda mar kastaba masaajidka markuu soo gelayo axaadiisii masaajgelidu ay ka muuqato markuu ka baxayo ay ka muuqato qofkii arkaaba uu sunnadii soo xasuusana sidaasaa la rabaa ah. laakiin nasiib daro bal hadda maalin dhow ninaa iiga shekayna macalin bal fiiri moogtay qofka hadduusan diinkii barto uusan ku dhaqmayn naftiisana fidnu ku yahy ummaddana fidnu ku yahy wuxuu yidhi ninkaas macallinkaa nin caamiya wuxuu yidhi war nin yahu waan wareeray si aan u tukadaan qo waayo markaasaan idhi culummada laga bartaa markaasuu yidhi culummadii isku si u tukan maayo waxaan wuxuu yidhi afar shiiqaan fiiliy afar ninoo daalib cilmiga wax yaqaan kanaan fiilis u tukaa suu siyuu u tukadayu waa ka tegey mid kaloo daaliboo tuka ayaan is yidhi bal midkaan isagaa akhristay kutubtii kaalahay salaada nabiga iyo sida nabiga u tukan jira waa fiiliyey suu waxaad mid ciyaarsiyadeed u tukaa hoy waa ka tegey mid kaleo tukaayaan fiiriyo saa si kaloo asna u tukaa marka waxa ii soo baxda yidhi mid walbaaba si asaga uun iskala qabsado u wadaa maahane mid tadbiiqinaya sunnadii nabiga inaysan ku badnayn meeshan xaan yaan wax ka qaata yidhi marka aniga wax ma akriyo in iska caamiyanahay waxaan raba inta fiiriyo siday u tukanaya inaan u tukadaan rabaysa markaan arko afar arday oo isku si u tukada inaan alla waa tan sunnadii nabiga ilaa iyaga akriya salaaddii nabiga baabu sifat salaati nabi kitaab walbay ku akrisaan xadiis waxaan isla nabad wey laakiin hadda waxaa ii soo baxday uu yidhi waxa weya wax laysku hadlay karo insan ahayn oo mid walbaaba hawadiisa iskala qabsaday u tukado adiga iska forforansan meesha naftaadana waa halaaga dadkiina waa halaagtay caamadaa kawa marka diinka tadbiiqi fain allaha tacaalaa yaquulu alla wuxuu leeyahay laqad kaana lakum waxaa idiin sugnaaday fii rasuulilahi rasuulka ilaahay uswatun dayasho xasanat wanaagsan ku daya rasuulka tilaabtaad qaadayda adin markaad maqasho ajiib kadib nabiga ku sali sal اlahu alay slm ducayso weysadaada sida nabiga u weysayso sida nabiga u tuko sida nabiga u labiso sida nabiga u seexo sida nabiga u soo kac shaqo uga dhig sunnadii ka tadbiiqiyo dhaqan geli ah, intahaa waa dhammaaday kalaamkii kalaamkan waxaa iska lahaa khadiib اlbaqdaadi alaha soo ma hmm. meeqa saac de sac miyaa dhamaatay allah subxana wa tacala aclam sala allah ala nabina